alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira uh, saa'il kale waxa uu leeyahay assalaamu alaykum alaykum asalaam maxaa ugu fiican xagga xifdiga manduumaadka qawaacidu fiqhiga ah marka laga eego masaa'isha caamnimadeeda iyo nadmigu siduu markaa u macaan yahay ee u siibanaya salis u yahay kollay dee manduumaadku kala badan manduumadana way fiican tahay qawaacid badanna waa koobsatay marka iyadoo tirada nadmigu yar yahay oo beyd keliya yahay haddana maca dalik qawaacid badan ay koobsatay labada arrin baa israacay qawaaciddan ay koobsatayna waa qawaaciddii muhimka ahayd weyi marka qaybista tan la qaybaa aad bay u fiican tahay waa laga yaabaa mucaasirnimada in waxa weeye dadka qaar uga leexdaan laakiin maanic maaha inuu mucaasir yahay maanic ma aha culamo badan oo wakhtigay joogeen kutubtoodii lagu intifaacay waa jiraan bal iyagoo markaa da'doodu yar tahay lagu intifaacay waa jiraan waxaa kaloo aad u fiican nadmiga faraa'id ulbahiya la yidhaahdo aad buu u fiican yahay shuruux badanna waa leeyihi asalku ka soo jeedayna waa alashbaah walnadaa'ir oo kitaab muhima ah waxaan kaloo tilmaamayaa alashbaah walnadaa'ir laftiisa tahdiib baa lagu sameeyey wadaad mucaasir ah ayaa tahdiib ku sameeyey marka wuxuu bixiyey tahdiibu alashbaah walnadaa'ir tafriicaadkii badnaa iyo ashyaadii ashyaadiibuu ka xadfay si marka waxa weeye fiicanna waa loo taabacay oo aalib cilmigu si fiican u akhrin karo masaa'ishii badnayd ee aadka u tashacubaysayna uu ka saaray marka tabca aniiqa ayaa la taabacay muqadima muqadima iyo muqadama daalka la hoos dhigo ama la kor dhigo labada weji mid walba waa loo soo naqliyaa haddii la yidhaahdo muqadama oo daal kala kordhigo waxay noqonaysaa mid la hormariyey ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo muqadima macnaheeda waxaa ku sugan laba weji waa in la yidhahdo qadamadii mutacadiga ahayd baa laga keenay iyo maye qadamadii laasimka ahayd baa laga keenay labada waji mid walba waa la yidhi haddii la yidhahdo qadama oo laazima laga keenay waxay noqonaysaa bimacnaa taqadamay noqonaysa qadama bimacnaa taqadama marka muqadima ay mutaqadima mid hormartay bay la macno noqonaysa oo muqadimadu kitaabka intiisa kaley ka hor dhacday oo ka hormartay sidaasaa loo yidhi muqadimo loo yidhi haddii la yidhaahdo qadamada mutacadiga abaa ah laga keenay waxay noqonaysaa yani tuqadimu aaliba aladii fahimaha cala aqraanih ardayga fahma waxay ka hormarinaysaa cidda isaga la midka bay ka qadimaysaa waayo macnaha kitaabku ku saabsan yahay ayuu garanayaa marka labada waji mid walba waa lagu fasiray waxaan laga soo qaatay muqadimat ljeish oo carabtu dagaalka waxay u qaybin jireen ciidanka dagaalamaya shan madax muxamadun waalkhamiis ay iljeyshu lmukhamas waa ciidan loo qaybiyey shan madax muqadimatljeyish waa qolada ugu horaysa ee cadowga markaa hor taagan maymana iyo maysara iyo qalbi iyo mu'ahara ciidanka haalibkiisu oo madaxdiina ku jirto halka bartanka ee qalbiga la yidhaahdo bay ku sugnaan jireen afarta jihana ciidan baa degganaan jireen ragga dagaalka ugu khatarsanna hordhacaa la geyn jiray marka muqadima waa muqadimatu macna ahaan waxaa loo isticmaalaa marka muqadimat lkitaab la sheegaayo waa daa'ifatun min alkalaami qudimat amaama almaqsuudi liirtibaatin lahu biha wa intifaacin biha fiih siduu sheikhuba uu ku tacriifinayo waxaa kale jira wax la yhaha muqadimat lkitaab wax la yahaha muqadimat lcilmi asal ahaan la yidhaahdaa waa qayb hadalah oo maqsuudka hadalka ah hortii la sheego oo laga horraysiiyo loogana horraysiinayo xidhnaanshaha uu hadalku ku xidhan yahay ee ku tacalluqo iyo intifaac lagu intifaacayo daraaddeed marka waxaa kale jira muqadimat lkitaab iyo muqadimat lcilmi laba muqadimaad jira fanni funuunta ka mida marka la gelaayo waxaa jira laba muqadimo culammada qaarkood labada muqadimo waa isgudageliyaan culamada qaarkoodna way kala saaraan culammada qaarkoodna mid bay ku kaaftoomaan muqadimatulkitaab wuxuu noqonayaa mid kitaabka alfaaddiisa iyo khusuuska kitaabkaas ku saabsan sidaas aawadeed kitaab kale kaa anfici maayo waa kitaab muqadimadii lcilmi taftazaniya waxay sheegeen muqadimatu muqadimatulcilmi waxaa la yidhaahdaa mawduuca uu kitaabku ku saabsan yahay iyo xadkiisa oo tacriifkiisa ah iyo ghaayada looga jeedo iyo ujeeddada loo dhigay ka waranka laga warramayaa waxaa la yidhaha muqadimat lcilmi taasaa la yidhahda sacd taftazani ayaa saas iyadaa tilmaamay bacdi kalena waa sii waadixiyeenoo waa sii kordhiyeenoo waxay yidhaahdeen muqadimat alcilmi waa almabaadi alcashara isku soo ururiyo mabaadi'da markaa la baxday mabaadi alcashara ayaa waxaa la yidhaahdaa muqadimat lcilmi mabaadi lcashara nadmiyo kala duwan baa lagu nadmiyaa ina mabaadi kuli fannin cashara alxaddu walmawduucu uma asamara wanisbat wafadluhu walwaadic walismu listimdaadu xukmu shaaric walismu odhan maysid walismu bisa lismu lfusuuq saad akhridaa bisa lismu miyaad akhridaa walismu listimdaadu istimdaadna waa saasi leeg laamkoo hoos dhigan baad siinka ku dhufanaysaa waayo hamzadu waa wasli oo tasqutu fi lwasli ama fi darji way dhacaysaa mar haddaad hadalka xidhiidhinayso walismu listimdaadu xukmu shaaric masaa'ilu walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa abyaaddaa waxaa leh abulcirfaan ibnu sabbaan marka mabaadi'da mabaadi ulcashara la yidhaahdo waa muqadimat lcilmi cilmiga ama fanniga marba laga hadlaayo mabaadi'deedii weeye marka muqadimatulcilmi baa la yidhaahdaayo cilmigaa makhsuuska ah iyo fannigaa gaarka ah muqadimadiisii weeye waa muqadimat lcilmi sheekhu isagu wuxuu ka cabira oo ku soo gaabsaday muqadimatlkitaabna alfaadday ku saabsan tahay muqadimatulcilmina macaaniday ku saabsan tahay maxaa u dhaxeeya markaa muqadimatulcilmi iyo muqadimatlkitaab culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa u dhaxaynaya cumuum iyo khusuus mutlaq ah culamada qaarkoodna waxay dhahen maya waxaa u dhaxaynaya cumuum iyo khusuus min wejhin ayaa u dhaxaynaya khilaafiyaad soo galay oo soo noqlinaya isagu markuu alfaadda iyo macaanida ka kala dhigay inuu yidhi mutabaayun baa udhexeeya laakiin sida kale mashhuura waa yahay tucarafu alqaacidatu alfiqhiya biannaha qadiyatu kuliya jaamicatu masaa'ila farciya kainama alacmaalu binniya tufaariqu alusuula fii ashyaa'i ka mili ma fiiha min istisnaa'i faaclam hadaaka allahu ana alqaacida laysa bisharطin kownuha mutaridah faqad taraa bacda alfuruuci khaarijah waqad taraaha taxta ukhra daarija faaxkim alabwaaba walfusuula waatqin alfuruuca walusuula sheekhu waxau yidhi xafidahu llah tucarafu alqaacidatu alfiqhiya waa la tacriifinayaa ama waa la qeexayaa qaacidada fiqhiga ah biannahaa qadiyatun kuliya waxaa lagu tacriifinayaa ama lagu xadaynayaa ama lagu qeexayaa inay tahay qadiyatun qadiyo ay tahay yacnii qadiyadaasoo kulliyatun kulli loo nisbeey qadiyada waxaa laga keenay min alqada' yani waa mid la xukumaa macnuhu dhacaya jaamicatun masaa'ilan farciya qadiyadaasoo jaamicatun kulminaysa masaa'ilan masalooyin kulminaysa masaa'ishaasoo farciya faraca loo nisbeey inay farci tahay oo qayrkeed ay ka dhalatay loo nisbeeyey ama lagu bineeyey ee masaa'il kale lagu bineeyo ka dhalata ka innama acmaaluna binniya tusaalaheedu waxay ahaatay ka qowlina waa sida hadalkeenna aynu idhahnoo kale innamaa acmaaluna camalladeennu waxay ahaadeenoo qura biniyati niyo qaar ku asaxayay ahaadeen niyo la'aanteed ma ansaxayaan camalkeennu sheekhu wuxuu ku horreeyey tacriifka qaacido ila alqawaacid alfiqhiya ayaa markaa mawduucu yahay marka haddaba qawaacid si loo garto waa in qaacide la tacriifiyaa shaygana marka la tacriifinayo mufradkii baa loo celiyaa qaacide sidaasuu u tacriifinaya qaacida waxay leedahay macno luqawi ah waa asaaska wax ku binaysmaan ayaa qaacide la yidhahdaa seeska lagu binaynayo dhismaha ayaa qawaacidda loo jeeday waa macnihii luqawiga macnaha isilaaxiga maxaa la yidhaahdaa qaacide maxaa la yidhahdaa shiikhu waxau yidhi waa qadiyatun kuliyatun jaamicatun masaa'ilan farciya waa qadiyo kulli ah oo qadiyay maxaa tahay qadiyadu waa isilaax mandiqi ah wa qowlun yaxtamilu sidqa waalkadiba waa hadal aqbalaya run iyo been oo la odhan karo waa run lana odhan karo waa been kaasa waxaa la odhanayaa waa qadiya min alqadaa'i baana laga keeno waa xukunka marka maxkuumu bihi iyo maxkuumu alayhi marka laga warramaayo musnadka iyo musnadu ilayhiga waxa la yidhaahdaa maxkuumu calayhi iyo maxkuumu bihi ayaa la yidhahdaa inkastoo tacbiirka qolyaha manaatiqadu ayna isticmaaline iyagu mawduuc iyo maxmuul ay isticmaalaan marka macnuhuse waa isu tegaya oo haddii la yidhaahdo musnad iyo musnadu ilayhi ama la yidhahdo maxkuumu bihi iyo maxkuumu calayhi waxay noqonaysaa mid isku macnaa ah bay noqonaysaa marka mubtadaha iyo faacilka iyo naa'ib faacilka waxaa la yidhaahdaa musnadu ilayhi baa la yidhahdaa waa kii xukunka isaga loo nisbaynaye loo tiirinayey maxkuumu calayhina waa la yidhahdaa waa kii wax lagu xukumayey haddaad tidhahdo qaama zaydun waxaa ku jira qaama zaydun musnad iyo musnadu ilayh ficilka qiyaam ah waa maxkuumu bihigii isagu la xukumayey zaydna waa maxkuumu calayhigii lagu xukumayey tacbiirka kalena waa la mid qiyaamku waa musnadkii zaydna wuxuu noqonayaa musnadu ilayhigii qiyaamka loo tiiriyey yaa loo nisbeeyey istaagga istaagga zayd baa loo nisbeeyey zaydun qaa'imun haddaad tidhahdo waa la mid saasoo kale wey uqiima zaydun haddaad tidhahdona waa la qadiyadu waa qowlun yaxtamilu asidqa waalkadiba waa hadal aqbalaya run iyo been lidaatihi bay culammada qaarkood ku daraan oo daatadiisa marka laga eego labada mid aqbalaya laakiin wax daatadiisa ka baxsan haddii la milicsado waxaa dhici karta inuu noqdo maqtuucun bisidqih laa yaxtamilu lkadib mid runnimadiisa la qacinayo aan been aqbalaynin ama maqtuucun bikadibihi laa yaxtamilu sidqa ama mid beennimadiisa la qacinayo la goynaayo oo aan run aqbalaynin oo khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku sala allahu alayhi wasalam lama odhanaayo yaxtamilu sidqa walkadiba daatada khabar haddii la eegi lahaa waa lays odhan kari lahaa hadalkani run iyo been waa aqbalayaa laakiin markii la ogaaday inuu hadalkii ilaahay yahay ama la ogaaday inuu hadalkii rasuulka yahay sala allahu alayh wasalam wuxuu noqday maqtuucun bisidqih mid la goynaayo la qacinaayo runnimadiis inuu been noqdaana aynay suuragal ahayn marka in runtiisa la qacinayo waxaa laga ogaaday wax daatadiisa ka baxsan oo inuu yahay qowlullaahi ama qowlu rasuulihi sala allahu alayh wasalam wa ilaa daata ahaantiisu khabarnimo yahay laga eego cidda tidhi aan la eegin dee been waa aqbali kari lahaa laakiin inuu been aqbalo waxaa ka baajisay inuu yahay khabarullahi aw khabaru rasuulih taasaa ka baajisay khabarka daruuriyaadka khilaafsan ama nusuusta khilaafsan qaciga ah ama daruuro lagu og yahay kadibkiisa dee wuxuu noqonayaa maqtuucun bikadibi oo iminka kii gaalka hadalka uu yidhi musaylamatu nabiyun uu yidhi dee lama odhanayo yaxtamilu sidqa walkadiba waxaa la odhanaya waa maqtuucun bikadibi waxaa la qacinayaa beennimadiisa laakiin in beennimadiisa la qacinayo xaggee laga ogaaday waxaa laga ogaaday inuu nusuusta khilaafsan yahay oo nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam nebi ka dambeeya aan la soo diri doonin oo dib laga soo saari doonin marka qadiya waxa la yahay qawlun yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatih bimacnaa waxa wey bimacna alkhabar baa loo jeedaa marka waa khabar kulli loo nisbeeyey ayuu noqonaya kulliguna waa maxay waa khabar yani marka kuliya kuliyada waxaa laga tilmaamaya jamiic alafraad inuu ku wada dhacayo qolyaha manaatiqadu way kala saaraan kuliyun iyo kuliyatun marka hadda tan kuliyatun bay ka cabirayaan shayga haddii la waa kuliyatun waxaa loo jeedaa kullu lafraad ayuu wada maanshaynaya wada gaadhaya wax ka baaqanaya ma jiro wixii daliil ka saara waa halkiis ila cumuumaadka nusuustaba waxaa laodhanaya waa kuliyatun bimacnaa tacumu alafraada kullaha afraadoo dhan bay wada maanshaynaysaa wada gaadhaysa marka alkuliyatu hiy alqadiyatu alatii xukima fiiha cala jamiici afraadi mawduuciha ay afraadi almusnadi ilayhi maca bayaani kamiyati afraadiha biadaati alcumuum mithlu kullin wa alilistiqraaqiya kulliyadu waa qadiyo ama xukun khabari ah oo afraaddii mawduuceeda dhammaanteed lagu wada xukumay waa ka isilaaxi mantiqigaa keenay mawduuca musnadu ilayhiga ama maxmuulu calayhiga ayay waxay yidhaahdaan mawduuc bay yidhaahdaan wudica alayhi zayd waxay odhanayaan waa mawduuc waxaa loo dhigay si wax loogu xukumo oo xukun dhalada looga saaro isagaa xukunkii la saaraya marka mawduuc baa la yidhahdaa marka dhammaan afraaddii mawduuc oo dhan bimacnaa musnadu ilayhiga ayaa lagu xukumay iyadoo lala qabo kamiyadii afraadda in adaatu cumuum lagu caddaynayo adaadkaa cumuum sida kulli ha ahaado ama ashii istiqraaqiyada ahayd ha ahaato wuxuu markaa inoo tilmaamayaa qadiyatun kuliyatun jaamicatun masaa'ilan farciya tacaariifta culamada qaarkood ay ka cabireen macnahaasay ku wareegaysa xamawi wuxuu sheikhu ka soo naqliyey inuu yidhi qaacidadu waa xukmun akariyun laa kuliyun yanطabiqu cala akari jus'iyaatihi litucrafa axkaamuha minhu waa xukm akari ah oo aghlabi ah ee mid kulliyo afraadda ilaaba ilaa qawaacidda fiqiga haalibkoodu waa akhlabiyo mutarida ma aha dib buu inooga keeni doonaaye nadmigaa bay ku jirtaa marka maadaama aynay mutarid ahaynoo afraaddii ku wada dhacayninay haalib ay tahay oo haalibku xukunkaa yahay sidaasuu yidhi waa akariyun laa kulliyun uu yidhi yandabiqu calaa akari juziyaatihi juziyaadkiisoo dhan buu ku wada rumoobaya ku wada dhacayaa si axkaamteeda axkaamta jusiyaadka looga garto culammada qaarkoodna waxay leeyihiin may kulliyadayaan laga saarin meesha ha la yidhahdo waa qadiyatun kuliyatun tucrafu jusiyaatuha minha waa qadiyo kulli ahoo jusiyaadkeeda yada laga aqoonsanayo laga garanayo laakiin sidaasay u badiyaan in la yidhahdo waa kuliya sida fiicani waa taas waxay kulansanaysaa masaa'il farci ah masaa'il farci ah oo badan bay koobsanaysa taasaa waxaa lo odhanayaa waa qaacido tucarafu alqaacidatu waxaa lagu tacriifiyaa qaacidada qaacidadaasoo alfiqhiyatu tii fiqiga loo nisbeeyey ah biannahaa qaacidadu qadiyatun inay tahay xukum khabariya inay tahay ila khabarku xukum waa noqdaa maa lakum kayfa taxkumuun erayga xukum marka la qariibsanin ya ama culammadu markay leeyahy maxkuumu bihi iyo maxkuumu calayhi inuu khabarku xukum yahay qur-aankaa sheegaya markay yidhaahdeen gaaladii dee haddii aakhiro janno aa helaysaan annaguna waa helaynaa ilaahay wuxuu yidhi afa najcalu almuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday ayu shayin habata lakum kayfa taxkumuuna hada alxukma aljaa'ir xukunka dulmigaa saa u xukumaysaan maxay xukumeen waa sheegista ay sheegeen ay yidhaahdeen waxaa heshaan annaguna waa helaynaa haddaad janno gashaan annaguna waa gelayna saas aawadeed baa alcalaamatu ibnuulqayim kitaabkiisa aturuq alxukmiya uu ku sheegayaa ibnu abilcizna sharxu alcaqiidati ataxaawiya uu ka soo naqlinaya ayaanu u nisbaynbe xukunku inuu u qaybsamo laba qaybood xukmun ilzaamiyun iyo xukmun khabariyun xukmi khabari ah iyo xukmi ilzaami ah xukunka ilzaamigii waa ka markaa ah alfaslu bayna almutakhaasimayn kuwii ishayey xukunka lagu faslinaya lagu kala saarayo waa xukum inshaa'i ah xukumka khabariga ahina waa shaygaa khabar ahaan loo sheegayo sidaasuu yahay ama sidaa ma aha wuxuu noqonayaa xukum khabari ah maa lakum kayfa taxkumuun xukunkaa khabariga baa loo jeeda biannahaa qadiyatun qaacidadu inay tahay qadiyo inay tahay xukum khabariya inay taho kulliyatun inay markaa afraadda dhammaan ku wada dhacayso loo nisbeey oo jaamicatun kulminaysa waa sifo qadiyada laga sifaynaya sifo labaad weeye masaa'ilan masaa'il bay kulminaysaa masaa'ishaasoo farciya furuuc inay tahay loo nisbeey masaa'ilan waxay tahay maa laa yansarif waa muntaha aljumuuc laakiin daruuratu shicir daraaddii ayaa loo sarfiyey walidiraarin aw tanaasubin surif dulmanci waalmasruufu qad laa yansarif waa ka ibnu maalik yidhaahdaa daruuro daraaddeed ama tanaasub daraaddeed tanaasubka waxaa loo jeedaa magac kale oo munsarif ah in lagu cadfo lagu lammaaneeyey ayaa loo sarfiyaa kii manciga u saaxiibka ahaa ee maa laa yansarifka ahaa salaasilan wa ahlaala qiraa'ada markaa salaasilan tanwiininaysaa waxay yidhaahdeen culammadu waa litanaasub tanaasub weeyaan oo mid munawana maadaama laysku cadfay ayaa isagiina la tanwiiniyey daruurana waa loo sarfiyaayo waa daruuratu shicir waa sida mawdican oo kale waa sida markaa beytkii hadda aynu sheegaynay ee abilcirfaan masaa'ilun waalbacdu bilbacdi iktafaa kainamaa acmaaluna binniya tusaalaheedu waxay ahaatay ka qowlinaa waa sida hadalkeenna aynu dhahnoo kale innamaa acmaaluna camalladeennu waxay ahaadeenoo qura binniyati niyo qaar ku asaxayay ahaadeen niyo la'aanteed ma asaxayaan camalkeennu waa qadiyo kulli ah marka halkaasna waxaa laga soo qaatay qaacido ayaa xadiiska laga qaatay dib buu inoogu keeni haddaba waxaa kale jira wax la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya iyo wax la alqawaacid alusuuliya iyo wax la yidhahdo addawaabit furuuq baana udhaxaysa qawaacidda fiqiga iyo qawaacidda usuuliga ah furuuqdii bacdi ka mida sheikhu waa tilmaamaya furuuqdaa waxaa ka mid a qawaacidda usuuliga ahi haaliban istisna ma leh ee sidaa ay u itlaaqantay weeyi qawaacidda fiqiga ahi haaliban mustasnayaad bay leedaho waa aghlabi laakiin qawaacidda usuuliga ahi waa mudarida meeshay ku timaadaaba waa oo marka la yidhaahdo alamru lmutlaqu yaqtadi wujub amarka mutlaqa ahi waajibnimu keensadaa oo faaideeya waa siday u ilaaqan tahay amar kasta oo sharciga ku yimaada oo ilaaqan wuxuu noqonayaa mid faa'iideynaya wujuub annahyu lmutlaqu yaqtadi taxriim nahyiga mutlaqa ahi wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn sharciga haddii nahyi mutlaqi ku yimaado taxriim buu keensanayaa meel kastuu kugu yimaado masale kastuu kugu yimaado waa sidaas waa mutarida oo haddii la yidhaahdo sawta la arkay awaamirta qaarkoodoo nadbi lagu xambaaro ama nahyada qaarkoodoo karahatu tanziih lagu xambaaro waxaa lo odhanayaa wax itlaaqii ka baajiyaa meesha yaalla marka amarkii mutlaqa ahaa baynay ahayne nahyigaa wax taxriim ka leexiya haddaan la heli lahayna sidaa u ilaaqlaan lahaa sidaa u ilaaqlaan lahaa wuxuu noqon lahaa mid taxriim faa'iidaynaya marka qawaacidda usuuliga ahi haaliban waa mutaridah oo mustanayaad ma leh laakiin fiqiga ahi haaliban mustanayaad bay leedaho waxbaa laga reeba waa fari furuuqda lagu kala farqiya ayay ka waxyaalaha kale lagu kala farqiya waxaa ka mida ah qawaacidda ahi waxay ku saabsantao mawduuceedu yahay xagga adilada ayay ku saabsan tahay mawduucuha aladila sharciya laakiin qawaacidda fiqiga ahi mawduucuha waa afcaalu lmukalafiin marka kale laba mawduuc bay leeyihin qawaaciddii usuuliga ahayd mawduuca ay ku saabsan adilada sharcigaa lafteeda weeyi kee cumuum faa'iidaynaya kee khusuus faa'iidaynaya kee ilaaq faa'iidaynaya kee taqyiid faa'iidaynaya kee xujo ah kee aan xujo ahayn sidee loo kala qadimayaa hadday iscaaridaan keebaa la hormarinayaa marka ugu horrayse maxaa la yeelayaa in la jamciyo mar labaadka taarikhdaa la baadhayaa in laysku nasakho kii dembeeyey markaa naasikha laga dhigo haddii taarikhda la ogaado haddii la jamcin kari waayo in markaa la kala arjaxo alaqwa falaqwa maxaa xujaa maxaan xujo ahayn ya marka mawduuca uu ku saabsan yahay usuulu lfiqhi waa aladillatu sharciya nadmigana waa inoogu keenayaa laakiin qawaacidda fiqiga ahi mawduucoodu waa afcaasha mukallafiinta ama niyadooda ha ahaato ama odhaahyadooda ha ahaato ama ficiladooda ha ahaato kala laba mawduuc bay leeyihin oo mawduuc ay ku kala saabsan yihiin ayaa kala duwan qawaacidda usuuliga ah axkaamta fiqiga ah toos loogama qaadanayo waa farqi saddexaad sharaxana wuu axkaamta sharciga ah toos loogama qaadanayo biwaasitati aladilla lagu qaadanaya oo haddii lagugu yidhaahdo garhka in la sii daayaa ma waajib baah mise waa sunne haddaad tidhaahdo alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu ku tusinayaa waajibnimo su'aashii miyaad ka jawaabtay maya ruuxii markaad intaa keliya u sheegto qaacidada usuuliga ah ma fahmayaa oo ma garanayaa in garka in lala baxa oo la sii daayaa ay tahay mid waajiba maya waa inaad ku dartaa tidhahdaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi ucfu llixaa waa amar dabeedna aad tidhahdaa waalamru yaqtadii alwujuub dabeedna aad tidhahdaa markaasaa mas'aladii la gaadhayaa laakiin qaacidadii usuuliga keliya masaladii kuma tusinayso qaacidada usuuliga ahi adiladii marka lagu lado mas'alada ku saabsanayd markaasaa xukunkii lagu gaari karaa sharciga ahaayee mas'alada farciyada ah ku saabsan laakiin qaacidada fiqiga ahi mas'alada toos bay ku tusinaysaa oo maalan marka la yidhaahdo ruuxan baa hanti qoofkani leeyahay burburiyey ka warran dabeedna qaacido fiqiyaad soo qaadatay almutlifu daamin ruuxa wax burburiya isagaa qaandhabayah masaladii markiiba toos bay u taabata lama soo warwareegin mid kalea ku yimi oo wuxuu ku yidhi sida gaaladu u xirato inaan u xirtaa may bannaan tahay umuurta caadaadkay ka mid tahay xirashada la xirtaaye markaasaad waxaad tidhi annahyu yaqtadi taxriim nahyigu taxriim buu keensanayaa qaacido usuuliyaad soo qaadato qaacidadii usuuliga ahayd mas'aladii ma taabanayso waa inaad adiladii soo qaadataa mas'alada haddaba loo deliishanayey ee gaarka ahayd oo aad tidhaahdaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha bihayrina falaysa mina siiqada noocaasina waa dami iyo dhaleecayn waa fii macna nahyi wannahyu yaqtadii taxriim mar hadday siiqadana siiqatu damin tahay oo la dhaleeceeyey waxay la mid tahay oo la xukum tahay siyaqii nahyigii asliga ahaa oo siyaq nahyiyah oo farciyay noqonaysa wannahyu yaqtadii taxriim haddii lagu yidhaahdo laba ruux ayaa midna shaygan waa sababay midna isagaa itlaafiyey labada keebaa damaanku fuulaya dabeedna waxaa tidhi almubaashiru muqadamun cala almutasabib ama almubaashiru daaminun iطlaaqan walmutasabibu inamaa yadmanu bitacaddi marka waxay noqonaysaa inay qaacidadii fiqigeed markiiba xukunka cadaynayso farqiga afraad aynu ku gebagabaynayno furuuqdaas ee sheikhuna inoo qoray waxa weeyaan qaacidada usuuliga ka faa'iidaysiga laga faa'iidaysanayaa waa min wadaa'ifi almujtahid ruuxa mujtahidkaa shaqadiisay ka mid tahay isagaa ka faa'iidaysan karaa laakiin qaacidada fiqhiga ah istifaadada laga faa'iidaysanayaa waa min wadiifati almuqallidi haaliban muqallidkaa ka faa'iidaysan karaa yacni kuma khaas ahaa loo jeedaa mujtahidka oo isagoo muqallida qaacidadii fiqiga ahayd waa soo qaadan karaa oo masaladii waa kala bixi karaa waayo waa xukumkii oo diyaarsan sheekhu waxau yidhi tufaariqu lusuula fii ashyaa'i qawaacidda fiqiga ahi ama qaacidada fiqiga ahi tufaariqu waxay khilaafaysaa alusuula qawaacidda usuuliga ah khilaafaysaa fii ashyaa'i ashyaa gudaheed bay ku khilaafaysaa ka mili maa fiiha min istinaa'i waa sida wixii ku sugnaa oo istina ah oo wax laga reebaayey taa waa ku khilaafays faclam ogow hadaaka allaahu ilaahay ha ku hanuuniye wa jumla muctarida wa jumlat muctarida laa maxala laha min alicraab ana alqaacida in qaacidadu laysa bisharطin kownuha mutarida ahaanshaheeda ay ahaatay mutarida ay ahaatay inaynay shari ahayn mutarida waxaa loo jeedaa mid qiyaasoobayso mar walba sidaas ah oo masalaba ka baxaynin taasi shari ma ahee waxay noqon kartaa ahlabiya mid haalibka loo nisbeeyey faqad taraa bacda alfuruuci khaarija faqad taraa waxaad ogaanaysaa bacda alfuruuci furuucda qaarkood kharijatan inay tahay mid ka baxaysa ayaad ku ogaanaysaa waqad taraaha waxaad ku ogaanaysaa taxta ukhraa daarija masalada farciyadee ka baxday qaacido kale inay hoos gelaysaad ku ogaanaysaa ay taxta qaacidatin ukhraa taxta qaacidatin ukhraa daarija ay daakhila faaxkim alabwaaba walfusuula faaxkim sug alabwaaba baababka sug iyo walfusuula fasallada sug yani abwaab alfiqhi iyo fusuul alfiqhi ixkaamiyo ku fara yarayso wa atqin alfuruuca itqaaniyo sug alfuruuca faracyada iyo walusuula usuushaba yagana itqaani oo alqawaacid alfiqhiya iyo alqawaacid alusuuliya furuq inay ku kala duwan tahay furuuqday ku kala duwan tahayna ay ka mid tahay qawaacidda fiqigii inay istisnaa'aad leedahay laakiin qawaacidda usuuliga ahay inay istisnaa'aad lahayn hadda hadday caynkaa tahay maxaa loo yidhi qawaacidda fiqiga ahi waa kulliya maxaa loo yidhi ila shiikha laftiisuna waa kulliya buu yidhi wuxuu tilmaamayaa kulliyo asaalatan way ahayd laakiin istinaagan galay qaacido kale ayuu gudagelayaa kaanahu faracan laba qaacida ku tanaasuceen oo isku qabsadeen oo sidaa loo soo gudageliyey qaacidada kale marka marka laga eego shuruuddii inay dhammaystiran tahay mawaanicdiina wada maqan tahay marka ictibaarka laga eegay kulliye ka tahay laakiin kullinimada waxay uga baaqataa marmarka qaarkood oo inay afraadda ku wada rumowdo ku wada dhacdo waxay uga baaqataa in shuruudihii qaar la waayo ama maanic meesha yaallo iyo wax la mida dee naskii caamkahaba marka la khasiso oo wax laga reebo oo deliil kale khasiso inuu cumuumkiisu kulliye yahay miyuu diidayaa maya cumuumkii wuxuu ahaa istiqraaq buu ahaa deliilkaa kale haddaannu intaa ka reebi lahayna intaana waa ku dhici lahaa dee sidaa naskii caamkaha nas kale u khasisaayo ayaa qaacidadii caamka ahayd ee kulliyada ahaydna qaacido kale wax uga reebaysaa sidaan taa kulliyada loogu diidin tanna yaan loogu diidin marka xaajo looma qabo halkay culammada qaarkood leeyihiin waa aariya ama waa aklabiya ama xamawi uu ka yidhi waa xukmun aariyun uu sidaa yidhi waxba xaajo looma qabe kulliya iska dheh wixii laga reebayna ictibaar baa looga reebay wuxuu yidhi tufaariqu way ka duwanaanaysaa qaacidada fiqiga ahi alusuula qawaacidda usuuliga ah waxay ku khilaafaysaa fii ashyaa'i ashyaabay ku khilaafaysa ashyaa waa munsarif mise waa ma laa yansarif munsarif aayaddan suurat lmaa'ida maxaad akhridaa laa tas'aluu can ashyaain miyaad akhridaa hmm. can ashyaaa mise can ashyaain hadda maxaa see noqota saadiga yidhi waxa weyn waa munsarif haye ya waa jamcen waayah waxba yaynaan ku dheeraan mawduucii maqsuudkahayd ma aha mawduucan ku saabsan ashyaa aad iyo aad baa culamadu isu khilaafeen wuxuu markaa maalaayansarif u noqday inuu maalaayansarif yahay waa shayga waaqice jira oo qur'aankaaba igu timi aqwaal shanana ku sugan sheikhuna waa ishaaraya waxayse culamada qaarkood u badiyeen inay tahay mid la qalbiyey oo wasnigeedu lafcaa ah uu yahay saasay u badiyeen marka aqwaal badan baa ku jirta aqwaal badan ayaa ku jirta calaa kulli xaal hadda waxaad ka qabsataa inay ahayd mamnuuc min asarfi marka inay ahayd haddana daruuratu shicir ayaa looga dhigay munsarif looga dhigay sida shiikhuba sharxa ku sheegay tufaariqu lusuula qaacidada fiqhiyada ahi way khilaaftaa qawaacidda usuuliga ah fii ashyaa'i ashyaa gudaheed bay ku khilaaftaa ka mili maa fiiha min istisnaa'i waa sida wixii ku sugnaa oo istisna ah oo qaacidada fiqigaa waxbaa laga reebaa oo laga istisnoodaa oo haaliban waa aklabiya faclam hadaaka allaahu ana alqaacida faclam ogow hadaaka allahu ilaahay ha ku hanuuniye mafcuulkii wuxuu noqonaya jumladan ana alqaacidata laysa bisharطin kownuha muarida ana alqaacida in qaacidadu laysa bisharطin shardi inaynay ahayn kownuhaa muarida ahaanshaheeday mutarida noqoto mida qiyaasoobaysa oo mar walba afraadda ku wada dhacaysa inay sidaa noqotaa shardi ma aha ee waa aqlabiya faqad tara xaqiiqee waxaad ogaanaysaa bacda alfuruuci ama qadda waxaad u fasirtaa taqliil inay tahay asalna waxa u qadda mudaarica gashaa inay taqliil tahay laakiin marmar way u dhacdaa taxqiiq siday culammadu nasgarayeen faqad tara waa dhacdaa marka inaad markaa ogaato bacda alfuruuci faracyada qaarkood khaarijatan inay ka baxayso inaad ogaato way dhacdaa laakiin nadmiga markaad akhrinayso khaarijah weeye waqad taraaha waa dhacdaa inaad ogaato taa ka baxday haadaasi waxay u noqonaysaa furuucda qaarkood oo ka baxay taxta ukhraa daarija ay daarijatan taxta qaacidatin ukhraa mid gudagelaysa qaacido kale hoosteed mid gelaysa inay tahay baad ku ogaanaysaa fa axkim alabwaaba baababka ixkaamiyo sug waalfusuula fasalladana sug wuxuu u jeedaa abwaabta fiqiga iyo masaa'ishoodaba sug wa atqin ilfuruuca faracyada itqaaniyo ku farayarayso waalusuula usuushoo qawaacidda ana itqaaniyo sug xoogaa waa kusii adkaynaya wa ana dii adilat lijmaali yaأti biha alfaqihu fi istidlaali tudamu maca adilati الtafsiili fatuntiju اlxukma maca اdaliili wafahmuka alfuruuca min qawaacid اlfiqhi bila dami اdaliili mustaqil wa ana mawduuca alusuuli jullih cawaarid اllafdi min aladila wahwa min alqawaacid alfiqhiya ficlu lcibaadi karidaa waniya wuxuu sheikhu yidhi wa ana dii tanoo qawaacidda usuuliga ahi adilat lijmaali waa daliiladii duubduubka ahaa weeye yaati biha alfaqiihu fi istidlaali waa la imanayaa faqiihu fi istidlaali daliishadka uu wax deliishanaya gudaheeda ayuu la imanayaa qawaacidda usuuliga ah oo wuu soo qaadanayaa si uu masaladii ugu deliishado oo adilada ugu ladho tudamu maca dilati tafsiili tudamu waa lagu ladhayaa maca dilati tafsiili adilada tafsiilkee gaarka ah ee masaa'isha jus'iga ah ku saabsan baa lagu ladhayaa oo lagu sii taageeraya fatuntiju alxukma maca adaliili fatuntiju waxay dhalaysaa oo keenaysaa alxukma xukunka maca daliili daliilka la jirkiis wa fahmuka alfuruuca fahankaaga furuucda fahmayso min qawaacid lfiqhi qawaacidda fiqiga aad ka fahmayso bilaa dammi daliili adigaan daliil ku ladhin aad ka fahmaysaana mustaqilun mid madax bannaan weeyi wuxuu inoo sheegayaa masaladii aynu soo sheegnay ee ku saabsanayd qawaacidda usuuliga ahi waa adilo ijmaali ah waa adilo guud oo imminka markaad tidhaahdo alamru yaqtadi alwujuub awaamiroo dhan bay u taallaa taasi amar khaasa kuma saabsana waa amar kasta oo sharciga ku soo aroora annahyu yaqtadii taxriim markaad tidhaahdo waxay u taallaa nawaahi oo dhan sharciga ku yimi nahyi khaas ah kuma saabsana marka almanaahi sharciya dhammaan waa u taallaa taas marka waa xukum ijmaali ah weeye waa xukum guud oo furuuc fara badan iyo masaa'il fara badani soo gudagelayso oo adiladii awaamirta ku soo aroortay iyo adiladii nawaahida ku soo aroortay oo dhan baa kala gelaya labada qaacide usuuliga ah haddaad tidhahdo lafdigani waa lafdi caam ah oo cumuum buu faa'iideeyaa oo yastaqriqu alafraada dhammaan afraadda waa wada maanshaynaya ma lafdi gaaro oo ku yimi xadiis gaara miyaa loo jeedaa maya eraygaa kulli ama alladii ama man ama nakira fii siyaqi nafyi meel kastay sharciga kaga soo aroortaa loo jeedaa marka waa dliil ijmaali ah dliil tafsiiliya maaha faqiihuna waa la imanayaa adiladaas ijmaaliga ah ee qawaacidda usuuliga ah isagoo ku laday adiladii tafsiiliga ahayd ku laday markaasay xukunkii maca daliili bay ku keensanaysaa ku faa'iidaynaysa fatuntiju ay fatufiidu alxukma maca daliili keligeed ma faa'iidaynayso markaa xukunkiiye daliilkii ladhnaanshuhu ku ladhan yahay xukunka ku faa'iidayse labadiiba saa isla socda markaasay xukunka keensata laakiin qawaacidda fiqiga ahi daliil kale adaan ku ladhin ayuu toos xukunka markaa u keensanaya ruux baa ku yimi wuxuu kugu yidhi warniyow eh, waan shakiyeyoo waxaan ka shakiyey in wax iga soo baxeenoo weysadu iga jabtay ayaa ka shakiyey maxaan yeelaa ma i saaranta inaan weysaysto mise ima saara dabeedna waxaad tidhi waad hubtay markii hore inaad weyse qabtay soo maaha markaasuu ku yidhi haa alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma zuusho xukunkii markiiba toos buu gartay sooma qaacidadii fiqigayn markaa sidaa ugu sheegtay xukunkii wuxuu noqday markaa mid u caad xukunkii mid u caad ayuu markaa noqday marka qaacidada fiqigii isla markiiba xukunkii ayay markaa toos u faa'iidaynaysa daliilo kale in lagu daro mid markaa u baahan ma maaha waayahay wa ana dii tan oo qawaacidda usuuliga ahi adilat lijmaali waa daliiladii guud ee si ijmaaliyoo duuduubanoo guud xukunka markaa u faa'iidaynaya adilo guud bay markaa sheegaysaa oo masaa'isha si guud ugu daliil ah ya'ti biha alfaqiihu faqiihuna waa la imanaya qawaacidda usuuliga ah fi istidlaali daliishadka gudihiisuu kula imanaya tudammu waa lagu ladhayaa maca adilati tafsiili adilada tafsiilka ah la jirkeeda ayaa lala imanaya fa tuntiju alxukma waxay faa'iidaynaysaa dhalaysaa alxukma xukunkay dhalaysaa maca daliili daliilka la jirkiis marka ladhista lagu ladhay adilada tafsiiliga ah bay xukunka ku faa'iidaysaye laa cala alistiqlaali si madax bannaan uma faa'iidayn wa fahmuka alfuruuca min bilaa dami daliili fahankaaga aad fahmayso waa masdaru mudaafun lifaacilihi aw limafcuulih waa iyama waa lifaacilihi fahamku wuxuu ka dhacaya adigu kaa dhacaya wa fahmuka fahamkaaga adigu aad fahmayso alfuruuca faracyada aad fahmayso yacmalu camala ficlihi sabcatun masdarkuna wuxuu ka mid yahay kuwa camal falaya camalka ficilkiisa marka fahima siday mafcuul baa fahmu oo masdar ahina mafcuul kor dhiganaysa alfuruuca farciyada aad fahmaysaa min qawaacid alfiqhi qawaacidda fiqhiga aad ka fahmaysaa jaarkiiyo majruurku waxay u baahan yihiin mutacallaq mutacallaq bay u bahan yihin mutacallaq waa maxay ya asal ahaan maaxay mutacallaqu waa irtibaat lmacna waa halka macnuhu ku xidhan yahay macnuhu halkuu ku xidhan yahaa waxaa la yidhahdaa mutacallaq baa la yidhahdaa marka mutacalaqii wuxuu noqonayaa fahmiguu noqonaya fahamkaagaad faracyada fahmaysaa iyo masaa'isha farciga ah min qawaacidilfiqhi aad ka fahmaysaa tacalluqii halkaasaad ka tilmaanta aad ka fahmaysa markaa tidhi ila macnii haddii kale naaqis buu noqonaya haddaad tidhahdo min qawaacid ilfiqhi qawaacidda fiqiga hee way kaa dhiman tahay aad ka fahmayso waa inaad tidhahdaa oo macnihii inuu halkaa ku xidhan yahay markaa la gartaa bilaa dammi daliili aad fahmayso bilaa dammi daliili xaal aad ka maran tahay daliil aad fahmayso ay multabisan bilaa dammi daliili daliil inaad ku ladhnayn xaalaad ku dheehan tahay aad fahmayso hee mustaqilun khabarkii weeyi alkhabar waa maxadu alfaa'ida waa mid madax bannaan qawaacidda fiqigii yadu si istiqlaalah bay xukunka u faa'iidaynaysaa laakiin qawaacidda usuulka ahi si istiqlaaloo madax bannaan xukunka uma faa'iidaynaysa waxay u baahan tahay aladila asharciya altafsiiliya in lagu laday u baahan tahay mustaqilun waa khabarkii wa ana mawduuca alusuuli jullihi yani waxa weeye wa annadan uu inoo keenayo wa ana dii iyo wa anna mawduuca waxay ku cadfan tahay hadalkii horeynu soo maray ka maa fiiha min istisnaa'i bay ku cadfantahy oo waxaa macnuhu dhacayaa ashyaadii ay kaga baxayeen in markaa laga hadlayo wa hiya maa fiiha min istisnaa'i maxay ahaatay ashyaaday kaga baxaysaa ashyaaday ku khilaafaysaa waxay tahay ka maa fiiha min istisnaa'i wey wa ana dii adilat lijmaali wey wa ana dii adilat lijmaali wa ana cawaaridu lafdi min aladilla wey wa ana mawduuca alusuuli waxa kaloo weeye waxyaalahay ku khilaafaysaa qawaacidda fiqiga ay qawaacidda usuuliga ah in mawduuca uu ku saabsan yahay usuulka ama qawaacidda usuuliga ay ku saabsan tahay jullahu buu dabdiyey laakiin waxaan filayaa jullih inay tahay waayo waa bedel siduu markaa ku sheegaayo isaguba sharaxa shiikhu bedelkana wuxuu ihi mawduuca alusuul buu bedel ka yahay waana bedelu bacdin min kullin dee bedelu bacdin min kullina wuxuu ka yahay mudaafu ilayhiguu ka yahay mudaafka kama aha oo waxaa macnuhu u dhacaya wa anna mawduuca alusuuli ka bedelo mawduuca jullihi badanka usuulka mawduuciisu hee cawaaridu lafdi waxaa kaloo furuuqda ay ahaatay waa in mawduuca usuulku ka bedelo jullihi ay mawduuca jullihi masaa'isha usuuliga a ah badankooda mawduucoodu cawaaridu lafdi waa lafdiga cawaariddiisa iyo sifaadkiisa weeye alfaadday sifaad u tahay xaaluu lafdigaasi yahay min aladilla adilada ka mid yahay bimacnaa alfaadda adilada ee sharciga ku soo aroortay bay ku saabsan tahay sifadeeda iyo waxa markaa lagu sifaynaya ma ilaaq baa lagu sifaynaya ma taqyiid baa lagu sifaynaya ma baa lagu sifaynaya ma baa lagu sifaynaya wahaakada wahwa min alqawaacid alfiqhiya wahwa mawduucu min alqawaacid alfiqhiya xaaluu markaa qawaacidda fiqiga xaggiisa ka ahaaday ficlulcibaadi waa addoommada ficilkooda weeyi kaaridaa waaniya waa sida raalli ahaanshaha iyo niyada oo kale weeye afcaasha addoommada farqiga kale halkan uu inoogu sheegayaa waxay tahay mawduuca usuululfiqiga qawaaciddiisu ay ku saabsan yihiin waa adilada sharciga ah iyo alfaadooda iyo xujiyadooda iyo macaanidooda maxay ku tusinayaan ma cumuum ma khusuus ma ilaaq ma taqyiid yani maxay ku tusinayaan inteeba lafdi baa faa'iideynaya cumuum kuweebaa faa'ideynaya khusuus ta kale adilada markaa sharciga alfaadeedii markay iska hor timaado see loo gelaya jamci naskhi tarjiix yani waxa wey dhammaan waxay ku saabsantahay adiladii sharcigahayd bay ku saabsantay qawaacidda fiqigiisa waxay ku saabsantahay afcaalucibaad addoommada ficiladooda ayay ku saabsantahy oo marka la leeyahay alyaqiinu laa yazuulu bishak afcaashii addoommaday ku saabsantahy oo marka la odhanayo almashaqatu tajlib taysiir ficilada addoommaday ku saabsantahy oo marka la odhanayo yacni wax kastaan xad loogu yeelin luqada iyo sharciga toonna curfigaa lagu xadidayaa alcurfu muxakam waxay ku saabsantahy afcaal lcibaad ayay ku saabsantah karidaa waniya waa sida raalli ahaanshaha iyo niyadoo kale weeye inama alacmaalu biاniyaat alumuuru bilmaqaasid waa qaacida fiqhiya qaacidadaa fiqigii waxay ku saabsantahay niyada addoommada ka dhacaysa niyadaasina waa ficlu lcabdi waa ficilkii addoommada albaycu bitaraadi baycu taraadi buu ku dhacaayo ku xasilaayo ku asaxaa taraadi la'aantii asixi maayo wuxuu noqonayaa taraadigii waa ficiladii addoommada ka dhacayey waa qaacida fiqhiya wa ana mawduuca alusuuli mawduuca usuulku waa farqiga kale eh furuuqdii buu tirinayey ay wa hiya furuuqdu kada weeye oo kada ka bedelo jullihi ay julli lusuul usuulka badankiisa mawduuca uu ku saabsan yahay wuxuu ka ixtiraazayaa inay bacdi ka yaro baxi kara jiraan cawaaridu lafdi lafdiga sifooyinkiisa weeye ku soo darinaya alfaada lafdi gaara looma jeeda alfaad oo dhan baa laga tilmaamaya min aladila xalay alfaaddaasi ka mid tahay adilada alalfaad asharciya macaanidoodu waa maxay maxayse ku tusinayaan dee bacdi ku markaasaa la odhanayaa kitaab waa xuja sunnada nebigu waa xuja alijmaacu xuja alqiyaas saxiix xuja istisxaabu lcadam alasli waa xuja wahaakada sadu daraa'ic xujo ma yahay mise ma aha marka waxa weeye bacdi usuulka ka midoo saasoo kale masaa'il kale ee taaban karana waa jiraan laakiin haalibku waxay ku saabsan tahay alfaadda sharciga ayaa usuulka ku saabsan yahy min alqawaacid alfiqhiya wahuwa mawduucu almawduucu mawduucu xaaluu mawduucaasi min alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqigaa xaggiisa ka ahaadoo ka yimi ficlulcibaadi waa ficilada addoommadu ay samaynayaan weeyi waxa ay samaynayaan ha noqoto wax jawaarixda ay ka samaynayaan wax afka ay ka odhanayaan wax qalbiga ay ka samaynayaan wax ay ka tegayaan intuba ficlulcibaad bay gudagelaysaa ila ficilkiibaa u qaybsamaya qawl iyo ficil jawaarixda ka dhacaya iyo niyada oo yani qalbiga wax ka dhacayo ama ictiqaad ama niye ah iyo turuuk wax laga tegayo afartaa qayboodba afcaasha addoommaday ka mid tahay marka laga hadlayo xukunka sharcigaa marka laga hadlayo maxaa tacriifka lagu tariifin jiray maxaa lagu tacriifin jiray alxukm sharci khiaab llahi tacaala almutacaliqu biafcaali cibaad waayahay xukunka marka waxa weeye tacriifkiisu wuxuu noqonayaa khitaabu sharci si u soo gudagalo khitaabkii ilaahay iyo khitaabkii rasuulku sala allahu aleyh wasalam labaduba usoo gudagalaan culamada qaarkood khitaabullaahi waa yidhaahdeen waana sida kutub badanoo usuuli ay qorayaan laakiin khitaabullaahi haddii la yidhaahdo dee hadalkii rasuulkaa baxaya sala allahu aleyh wasalam khitaabu sharci almutacalliqu biafcaali lmukalafiin waa khitaabka ilaahay ee ku tacalluqa afcaasha kuwa mukallafiintaa ku tacalluqa iqtidaa'an aw takhyiiran xukum sharciyo takliifiya marka la odhanaayo takliif lagu qaydayo waxay noqonaysaa tacriifkeedu saas ayuu noqonaya marka afcaasha mukallafiinta marka la sheegaayo afarta qayboodba waa soo gelayaan alqawlu walficlu walniyatu waltarku ila intuba ficil waa noqonayaane marka ficli waxa loo idaafeeyey macrifa loo idaafeeyey alcibaad marka wuxuu noqonayaa afcaal اlcibaad in loo jeedo karida waa sida raalli ahaanshaha waniya iyo sida niyada weeyi wa hayriha min alfuruuqi waxay ahaatay farqiyada iyo hayrkeed oo farqiya abayn marka ahaatay yani furuuqda waa lagu kala farqiyaa farqiyo kalena waa lagu kala farqiyaa ay wa ka hayriha taa midaan ahaynna waa lagu kala farqiyaa furuuqda aynu soo sheegnay aan ahayn oo min alfuruuqi farqiyada ka mid a fafhamii min almuawalaati kutubaha la dhaadheereeyey ka fahan uma lyuclami intaa dabadeedna ha la ogaado waxay sheekhu leeyahay uma lyuclami waxaan ku ishaarayaa buu leeyahay daabitka iyo qaacida fiqhiya waxa udhexeeya yani kutubo badan oo qawaacidu fiqiga laga qoray baa jiro oo dee aad marka mutawalaat u ah marka risaalo yaroo mukhtasara oo taynu hayno oo kaliya ruuxa kuma filla ee wuxuu u baahan yahay kutubaha kale ee qawaacidda ee waaweyn in loo noqdaa loo baahan yahay baabkan qawaacidduna waa muhim muhimmadda uu leeyahayna sheikhu dib buu inooga keenaya oo waabuu ka hadlaya tufaariqu daabita qaacidada fiqhiyada ahi waxay ka duwanaanaysaa daabitkay ka duwanaanaysaa fahuwa daabitku martabad waa kii ku xidhma wakhtasa bilfuruuci faracyada ku gaar noqda xaalay furuucdaasi ahaatay min baabin faqad baab keliya ay ahaatay ayuu ku gaar noqdaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa daabit iyo qaacida in farqi u dhexeeyo alqawaacid alfiqhiya iyo aldawaabit alfiqhiya farqa u dhexeeya oo sida kale waa isugu mide daabid waxay culammadu u isticmaalaan wixii baab keliya ku saabsan qaacidana waxay u isticmaalaan wixii min abwaabin shata ka ahaaday furuucdii fiqiga ahaa waa ku saabsan yahay laakiin baabab kala duwan buu ku saabsan yahay qaacida fiqiya daabitkuna wuxuu ku saabsan yahay min baabin waaxidin baab keliya marka baabkaasuu qaacidadiisa intaa ku koobaya markaa daabit bay culammadu u istilaaxeen sidaana culamo badan baa sidaa ku kala farqiye oo yidhi daabitku waa markuu yahay min baabin waaxidin qaacidaduna waa markay tahay min abwaabin shata waxaa ka mid ah ina alqaacidata tajmacu furuucan min abwaabin shataa waddaabidu yajmacu furuucan min baabin waaxidin qaacidaduna faracyo kala duwan oo baabab kala duwan ka ahaaday bay kulmisaa daabidkuna furuucyo kala duwan oo baab keliyay kulmisaa ibnu nujaym laftiisu saasuu ku sheegay alashbaah wanadaa'ir siduu sheikhuba sheegaayo taajiddiin asubki isaguna macnahaas oo kale ayuu tilmaamay inay haaliban tahay in loo isticmaalo daabidka waa jirtaa laakiin culamada qaarkood inay qaacide iyo daabid isku si isticmaalaan laakiin sida mashhuurka ahi waa sidaas weyi tufaariqu waa khilaaftaa qaacidada fiqhiga ahi addaabida daabidka ayay khilaaftaa oo ka duwan tahay fahwa daabidku martabad waa kii ku xidhma ee ku tacalluqaa loo jeedaa waa kii ku tacalluqa wakhtasa ku gaar noqdaa bilfuruuci faracyo min baabin faqad xaalay faracyadaasi baab keliya xaggiis ka ahaadeen oo baabab kale aynay u gudbayn baabab kale aynay u gudbayn tusaalihiisu wuxuu noqonayaa sida loo yidhaahdo daabitu alcasabati binnafsi min alqaraabati kullu dakarin laysa baynahu wa bayna almayti unsaa alcasabatu binnafsi daabitkeedu waa in la yidhaahdo waa lab kasta oo maydka iyo isaga aynay u dhaxaynin cid dhadiga aynay u dhaxayn baa waxaa la odhanayaa alcasaba binafsi baa la odhanaya waa daabi shiikhu waa sheegaya marka waa daabi markaa fiqya weeyi markaa sidaas ayaa waxa weeye markaa baab keliya ugu saabsan yahay masaadirta haddaba laga soo qaato qawaacidda fiqigii waa xaggee xaggee qawaacidda fiqiga lagala soo baxay min ayna sheikhu waa ka hadlayaa oo nadmiga iyo nasarkaba waa ku sheegayaa qawaacidda fiqiga meesha laga soo qaatay masaadir mutacadid oo kala duwan baa laga soo qaatay oo qawaacidda fiqiga qaar waxaa laga soo qaatay nusuusta adilada sharciga sida axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam adilada kitaabka iyo sunnada laga soo qaatay sida waxa weeye nebigu markuu yidhi sala allahu aleyh wasalam inama alacmaalu binniyaat culammadu waxay kala baxeen qaacida fiqhiya odhanaysa alumuuru bilmaqaasid lafdigii waa khilaafeen marna lafdigii naska ku soo aruuray culammadu sideeda u qaataan marna lafdigii lafdi ka yara bedelaan bay qaacidada ka dhigaan alumuuru bilmaqaasid waxa u asala inama alacmaalu biniyaat alkharaaju bidamaan lafdigii markaa xadiiska ku soo arooray baa sidiisa loo soo qaato qaacida laga dhigay jinaayat lcajmaa'i jubaar ma yeedhaanku waxay geystaan oo dhibaato ah waxa weeye waa midaan wax ka soo qaad lahayn yani wax gashiyee qaana ma leh alcajmaau jarxuha jubaar xadiikii aiixa laga soo qaatay xadiiskii saxiixa ayaa laga soo qaatay marka nusuusta waa laga qaataa masaadirtay ka mid tahay qawaacidda fiqiga waxaa kaloo laga soo qaataa aasaarta salafka aayaadka qur'aanka qudhooda waa dhici kartaa in laga istimbaado sida addaruuratu tubixu lmaxduuraat ila ma durirtum ilayh adaruuratu tibixu maxduuraat baa laga soo qaatay fattaquu llaha ma staactum iyo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum waxaa markaa laga soo qaatay qaacidada ah almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qaacidada ayaa laga soo qaatay alfardu afdalu min annafli faralkaa ka khayr badan sunnaha waxaa lagala baxay xadiisulqudsigii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam isagoo ilahay ka soo warinaya wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah dee waa la kala gaar yeelo midna waxa laga dhigay waxa uu ilaahay ugu jecel yahe loogu soo dhowaadaa inuu yahay faralka in lala yimaado kii kalena waxaa la yidhi sunnihii addoonku kama baxayo inuu ugu soo dhowaanayo sunnayaasha ilaa uu ilaahay jeclaado marka labada siiqa dee kale xoog badan faral in loogu dhowaaduuna ilaahay ugu jacayl badan yahay idan alfardu afdalu min annafli faralka ayaa ka khayr badan sunnaha waxaa qawaacidda lagala soo baxaa marka labaad aasaartii salafka laga soo wariyey sida hadalka cumar bnu khataab uu yidhi maqaaticu lxuquuqi cinda shuruud xuquuqda go'itaankoodu waxay ahaadeen shardiyada agtooda oo shaygii markaa shardi lahaa shardigiisa sidiisaa loo raacaya almuslimuuna cinda shuruuطihim xadiidkaana culamada qaarkood waa quweeyeen marka waxaaba lo odhan karaa xadiidka laftiisa laga qaataa la odhan karaa aahaarta calaa kulli xaal salafka laga soo wariyey waa lagala baxaa qawaacidda qaarkood usuulu fiqiga laftooda waa laga qaataa oo qawaacidda qaarkoodoo dee usuul fiqiga xaggiisa laga soo istimbaadaa jira wax badanoo ka mid a ah qawaacidda usuul fiqiga ah luqada carbeed ayaa laga deliishadaa oo marka leeyahay laada naafiyada ah waa linafyi daati aw isixa yani waxay noqonaysaa xagga luqada in laga istimbaaday tani waxay u eg tahay inay tahay qaacida usuuliya inay tahay kada yadharu iyo ida tacadarat alxaqiiqatu yusaaru ila almajaaz qaacida usuuliya ayay markaa u egtay yaduna waa kada ta ka horraysa waxaa ka mida meelaha laga soo istimbaado istiqra in lagu sameeyo juziyaadka badankooda dabeedna haalibkii juziyaadku siday noqdeen in qaacido lagala baxo taasna waxay ka mid tahay meelaha marka laga soo qaato qawaacidda fiqiga a ah laga soo qaato markay culammadu leeyihiin alaslu cinda shaaficiyati fii kada ya waxay noqonaysaa juziyaadkii inay tatabuceen dabeedna badankii markay si ku ogaadeen waxay samaynayaan ilxaaqu alfardi bilacami alaklab mas'alo gaara haddii aynay juziyo gaara aynay helin xukunkeedii haalibkii siday ku yimaadeen baa iyadana la haleeshinaya qaarkood waxaa laga soo qaataa yani istidlaal caqli sida talaasumka labada shay ee aan kala baxaynin ee isku midka ah ka dhaxeeya iyo sida waxa weeye istixaalat ljamci bayna almutanaaqidayn laba shay oo iska hor imanaya inay kulmaan inay mustaxiilo tahay ma mayna dhici karin markaase la tani way sugnaato nas bay ku sugnaatay marka idan taa kale aan la kulmi karayni meesha ma joogto oo ma imanayso qaacida ayaa lagala soo baxaya waxyaalaha qaarkood waxaa lagala soo baxaa ariiq ijtihaad sida taxqiiqu lmanaad iyo tanqiixu lmanaad ayaa lagala soo baxa wuxuu yidhi sheikhu wama'khadu lqawaacidi nusuusu wa bacdu aahaarin kada mansuusu wa min ma'aakhidin laha alusuulu wa bacduha min lugatin manquulu wa khurijat ayضa can istiqraa'i wاlcaqli wاlqiyaasi di ljalaa'i والاجتهاد في المناطين وعن ترجيح استصحاب أصل فاعلما wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wama'khadu lqawaacidi qawaacidda meesha laga qaadanayaa annusuusu wa nusuusta aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa laga qaadanaya wa bacdu aahaarin iyo aahaarta qaarkood baa laga qaadanaya sida aahaartii saxaabada laga soo wariyey kada mansuusu saasoo kale waxa ahaaday mansuusu mid la nasgareeyey oo lafdiga qaacidada lagu nasgareeyey wa min ma'aakhidin laha alusuulu waxyaalaha laga qaato waxaa ka mid ahaaday qawaacidda fiqiga ah alusuulu asalada wa bacduhaa min luqatin manquulu qaarkeedna xagga luqada ayaa laga soo naqliyey o laga soo raray wa khurijat aydan can istiqraa'i wa khurijat waa la takhriijiyey aydan noqoshaynu ku noqonnaye ay idna aydan waa iska jumla muctarida can istiqraa'i istiqraa' iyo tatabuc istiqraaqu waa in shayga la raaraaco juziyaadka deedna juziyaadka badankoodii si lagu ogaado yani istiqraa' ayaa lagu takhriijiyo o laga soo saaray iyo walcaqli caqliga iyo walqiyaasi qiyaaska qiyaaskaasoo diljalaa'i muuqasho u saaxiibka ah muuqasho ama daahirnimo u saaxiiba qiyaas jeli walijtihaadi fi lmanaatayni waxaa kaloo lagala soo baxay iyo walijtihaadi ijtihaadkaa lagala soo baxay fi lmanaatayni labada manaad lagu ijtihaado taxqiiqu lmanaad iyo tanqiixu lmanaad in lagu ijtihaado waxay ka mid tahay waxyaalaha lagala soo baxo qawaacidda wa can tarjiixin istisxaabi asli iyo waxaa ka mida tarjiix in lagala soo baxo laba shay oo mutacaaridayna in la kala arjaxay istisxaabi aslin waa cadfun bikayri caatif ay waistisxaabi aslin iyo asal markaa in la saaxiibsado ayaa lagala soo baxa asal wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa meelaha lagala soo baxo ama laga istimbaado qawaacidda fiqiga ah lagala soo baxo ayuu inoo sheegayaa marka qawaacidda fiqiga ah meelo kala duwan baa lagala soo baxaa nusuusta kitaabka iyo sunnada waa laga istimbaada waa lagala soo baxaa aasaartii selafka waa lagala soo baxaa waxaa lagala soo baxaa qawaaciddii fiqiga ahayd yani usuulka qawaacidda usuuliga lafteeda waa lagala soo baxaa qawaacidda fiqiga qaarkood waxaa lagala soo baxaa luqada ayaa lagala soo baxaa waanu soo sheegnay marka wuxuu tilmaamayaa meelahaasoo dhan inay ka yimaadaan wa ma'khadu lqawaacidi qawaacidda meesha laga soo qaatay qawaacidda fiqigii annusuusu waa nusuusta aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sal allahu aleyh wasalam wa bacdu aahaarin iyo aahaartii markaa laga soo wariyey saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariyey taabiciinta iyo laga soo wariyey waa laga istimbaadaa qawaacidda fiqiga waa lagala soo baxa kada mansuusu saas oo kale waa la nasgareeyey oo bimacnaa lafdiga qaacidadaba waxaa dhici karta inay saxaabada qaarkood nasgareeyeen sida hadalka cumar maqaaticu alxuquuqi cinda shuruud nasan ayuu markaa u sheegay cumar bnu khataab bukhaarina saxiixiisu ku soo arooriyey wa min ma'khadin laha waxa laga qaatu ka mid ahaaday qawaacidda fiqiga ah alusuulu usuulku saniicu waxaad mooddaa inuu u eg yahay alusuulu inay mubtado tahay min maakhidin lahaa oo cagsiga ay u ekaanayso laakiin sheikhu sida u fasiraya marka la eego waxay u eg tahay inuu uga jeedo qawaacidda fiqiga ah usuulka waa laga istimbaadaayo waa lagala soo baxaa taasi waxay waafiqi kartaa marka lagu socdo minta tabciidka ahi inay tahay isim waana sida zamaqshari ku tegey laakiin culammada naxwaha badankoodu waxay qabaan minta tabciidiyada ahi inay xarafuun tahay oo ayna isim ahayn lakiin zamaqshari wuxuu leeyahay minta tabciidiyadii xarafba maaha aha ha ku qaldamayn waa isim oo bacdubay la macno tahay marka minta mubtadaah waa min annaasi marka la yidhahdo ay wa bacduunnaasi man yaquulu manta mawsuulka ah khabarkii ka dhig marka mintani waxay noqonaysaa mubtadau leeyihi sida uu sheegayo marka la sheegaayo oo la laqbaynaayo waxaa la odhanayaa wa min annaasi siduu u wado markaad doonaysa inaad fahanto ay wa bacdu nnaasi dadka qaarkii man yaquulu mid odhanaya weeyi laakiin sida jumhuurka marka loo fasiraayo khabarnimadii waa inay ka muuqataa ka dhadhantaa hadalkaaga wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen ahaadeentaasaa waxay tahay maxadu alfaa'ida khabarnimadii halkaasaa ku tusinaysa man yaquulu mid odhanaya marka khabarnimo ridimaysa isa dambe marka wejiga kole ay ugu waafaqaysaa xoogaa ishkaal way leedahay waa in la yidhaahdo wa min maaakhidin ay wa bacdu maaakhidin qaar laga soo qaadanayo ma'aakhiddaasoo lahaa ay kaa'inatin lahaa qawaacidda fiqiga u sugnaatay al usuulu wa asallada asallada weeye marka sidaa damaqshari haddaan lagu socodsiin waxaad mooddaa inay mushkil yar noqonayso wa bacduha min lugatin manquulu qawaacidda fiqigaa qayb ka midana manquulun min lugatin luqada ayaa laga soo qaatay wa khurijat waa la takhriijiyo waa la soo saaray qawaacidda fiqiga ah aydan ay idna aydan noqoshaynu ku noqonnaye can istiqraa'i tatabuc iyo raaraacitaan jus'iyaadka la raaraacay oo lagu ogaaday haalibkeedu inay sidaa wada yihiin waalcaqli iyo qaar soo saaray caqliga lagala soo baxay iyo wlqiyaasi qiyaaska qaar lagala soo baxay qiyaaskaasoo diljalaa'i yacnii muuqasho u saaxiib ah waa qiyaaskii jeliga ahaa iyo walijtihaadi iyo qaar ijtihaadka lagala soo baxay filmanaatayni labada manaad gudahooda lagu ijtihaado ila waa masdere waad ku tacalluqsiin kartaa labada manaadna waxaa loo jeedaa taxqiiqu lmanaad iyo tanqiixu lmanaad wa can tarjiixin iyo qaar markaa tarjiix lagala soo baxay laba shay oo tacaaruday in la kala arjaxay istisxaabi aslin ay waistisxaabi aslin iyo asal in la saaxiibsaday shaygii hore u jiray alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan kaa in la saaxiibsaday in lagala soo baxay oo shaygu sugnaanshu hore u sugnaa la yidhaahdo wax meesha ka naqliya mar haddaan la ogayn sidiisii buu u jiraa walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan faclaman ogow nuunkii nuunu tawkiidka ahaa weeye marka wuxuu kuugu adkaynaya muhimadda ay leedahay inaad saa u ogaato ayuu kuugu adkaynaya sidaas ayuu kuugu adkaynaya ruux baa wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu sheekh ayuhumaa anfacu wa ashalu bayna manduumatay ibni cuthaymiin wa hadihi almanduuma labada manduumo tee nafci badan teese sahlan jawaabtu waxay tahay labada manduumo baa nafci badan waayo manduumada kale ee ibnu cuthaymiin leeyahay waa boqol iyo laba bayd haddana maca daalik qawaacidu fiqi keliya ma aha ee waxay isugu jirtaa qawaacidu fiqi iyo usuul fiqi bay isugu jirtaa marka tanbaa faa'iide badan mawduucii qawaaciddana ku sii khaasnimo badan sharax aad u fiicanna leh xagga markaa nadmi ahaanna salis bay tahay oo aad iyo aad bay u fiican tahay oo yacni waxa weeye nadmigu waa nadmi qawi ah taa kale ma mid aha nadmiga kale oo xagga sheikha cilmigiisu ha batee ibnu cuthaymiine laakiin dee nadmiga qawi kuma ahayn laakin shiikhani xagga nadmiga qawi buu ku yahay oo nadmiyada aad iyo aad ayuu qawi ugu yahay culummo badan oo carabiye iyo ku saabsanna waa leeyahay nadmiyadana dee alfiyooyin baabuu leeyahay alfiyooyin ayaa buu leeyahay saas aawoodee ibnu cuthaymiin markuu nadmigiisa sharxayo wuxuu ku bilaabayaa cajladaha ruuxii dhegaystay waa dhegaystay qaala naadimu walaysa binaadimin saasuu ibnu cuthaymin yidhahdaa qaala naadimu isagaa issheegaya walaysa binaadimin mid nadmi yaqaana ma ya marka waxaa weeye tanaa faa'iide badan oo qawaacid badan oo nadmi ahaanna salisan oo quwatu nadmina ay ku sugan tahay marka labada mid haddaad qaybayso tan qayb wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk